بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بين آيات كنتن يلح إلى آيات تضباط يتضباء سورة النمل نبي الله اللوذ بن هاران وحالله دري سدومة ينتهي حكوميسي وإله اللح مقاله شنبا باباضي بورليدا بيت القدس بيت دنعا bariga ka yihiin marka luudan baan diray id qaala liqowmihi ata'tuuna alfaaxisha waxaa xunma la imaanaysaan wa antum tubsiruuna aad aragtaanba inay xun tahay ainakum idinka lata'tuuna rijaala ma raggaad u tegaysaan shahwatan xiisayn aada xiisaynaysaan min duuni haweenka keyrkood bal antum idinku qowm baatiin iska jaahil yeeli waxay noqotay famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmi qowmkiisa jawaabtoodu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye akhrijuu bixiya aala luudin luud iyo qaraabadiisa min qaryatikum magaaladiinaan ka bixiya inahum iyagu unaasun dad weeye yataaharuuna isahiriyo waxaan inagu aynu ku jirno ka yaqiiqsan weye faanjaynaahu waan nabadgelina luud iyo waahlahu reerkiisii ila imraatahu gabadhii xaaskiisa ahayd mooyaane qadarnaaha iyada waxaan ku xukunay min alqaabiliina kuwa cadaab ku hadha inay tahay waamdarnaa waan ku da'siina calayhim dushooda madaran madar waa dhagxaantii xijaarada ahayd fasaaa waxaa xumaaday madarulmundariina kuwii loo digay madarkoodiiba xumaaday nabiyulaahi luud dacwada markuu soo gaarsiiyey qoomkiisii waxay yidhaahdeen jawaabtii waxay noqotay magaalada ninkan aan ka saarno isagii reerkiisa waa dad waxaynu ku jiraba aan ku jiranoo ka yaqiiqsanaye ammaantii ugu fiicnayd bay ku ammaaneen iyo way caybay uga dhigayaan laakiin ammaantay ugu ficneed ma ammaane saqajaankan inagu aan ku jirno waa dad ka dahiran bay yidhaahdeen waa la bixiye luud iyo dadkiisi habeen buu la guuray hasoo milcisanina la yidhi qoladii jacalnaa caliha saafilaha warsoona calihim cijaaratu min sijiil yaa lagu daasiiyey mid midkii magaalada dibadda uga maqnaa dhagxaan baa lala dhacay iyaga laftooda dhagxaan baa lagu daasiiyey dhibkaasay la kulmeen markay xaqii diideen qisadu way dheeray markuu nabiyulaahi luu dacwada u keenay famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qoomkiisa jawaabtood ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuu saara oo bixiya aala luudin luud iyo reerkiisa min qaryatikum magaaladiinan ka bixiya inahum iyagu unaasun dad wey yataaharuuna iska dahiraya waxan inagu aan ku jire way ka baxeen qisadu waa kay dheerayd faanjeynaahu waan nabadgelina luud iyo ahlahu reerkiisii ila mraatow gabadhii xaaskiisa ahayd mooyaane qadarnahaa waxaan ku xukunay yani waxaan ku tirinanaa bay kamid tahay qadarnaha waxaan ku tirinaynaa min alkaabiriina cadaabka kuwa ku hadhay waamdarnaa waan ku daasiynaa calayhim dushooda madaran waa madar roob ah waa roob dhagxaan ah fasaaa waxaa xumaaday madarulmundariina saaa qul waxaa tidha baa nabiyilaahi maxamed sharafta lahow alxamdu lilaah ilaahay bay mahaday u sugnaatay wasalaamu nabadgeliyana calaa cibaadihi addoomihiisa dushooda ha ahaato aladiina addoommihii istafaa u doortay oo rususha ah allaahuma allah khayrun khayr leh amaa yushrikuuna mase waxay u sharig yeelayaan waa khudbo aayadahan soo socda oo wada tawxiidka ah oo inagu soo socda yay khudbo iftitaaxu tahay waxaa lagu iftitaaxiyey xamdi iyo iyo muminiintii mursaliinta ahidoo loo duceeyo marka ilaa hadda dadka islaamka way isticmaalaan khudbooyinkooda in xamdi iyo lagu furfuro ambiyada oo loo duceeyo ilaa hadda waa la isticmaalaa marka intan waxay furfur u tahay oo lagu bilaabanaya tawxiidka soo socda marka meesha la yidhi allahu khayrun amaa yushrikuun afcalu tafdiilku markii luqada carabta la yidhaahdo shay oo laba shay wadaagsatay oo midi badan yahay bay noqon marka waxay u sharig yeelanatay khayrba male marka afcalu tafdiil laysa calaa baabihi wey ama iyaga caqiidadooda waxay ka dhigan tahay ma allah raxmadiisaa khayr badan mase iyaga ciqaabta ku dhacaysa khayr badan macnuhu saasuu marka dambe soo bixi wey qul waxaa tidhi alxamdu lilah midda kale ka garanaynaa dadka muminiinta ah ee walaalaha loo duceeye dadka muminiinta ha loo duceeyo wey qul waxaa tidhaa nabiga sharafta lahu alxamdu lilah ilaahay bay mahadi u sugnaatay wasalaamu nabadgeliyana calaa cibaadihi dushooda ha ahaato aladiina addoomihii istafaa u oo ambiyada ah allaahuma khayru khayr leh amaa yushirkuuna ma waxay u sharigyeli baa khayr leh ya khayr badan ma aha afcalu tafdiil laysa calaa baabi ma ilaah baa khayr leh subxaanau watacaala iyo wuxuu dadka ugu baaqay base kuwanaa khayr leh iyaga caqiidadooda laga hadlaya aman axad khalaqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray wa anzala idiin soo dejiyey lakum idinka min asamaai baan biyo oo fa ambatnaa aan soo dhalinay bihi biyaha sababtooda xadaa'iqa beero daata bahjatin quruxu saaxiiba meertu markay baxdo qurux badana maa kaana ma sugna lakum idinka an tumbituu inaad soo saartaan shajaraha geedeeda haadaa yucbadu makaasaa la caabudi base waxan iyagu ay caabudayaan baa la caabud a ilaahun ma ilaah baa maca allaahi alla maciiso yeelay ma ilaah kaloo sidaa yeeli baa jira bal ilaah kaloo sidaa yeeli ma jire hum iyagu qowmu qowmu yacdiluuna alla wax barbar dhigaya marka meelkan markaan soo taxriirinay sidaasaa macnaha safaasiirtu saasay ku taxriiriyeen anigu aan leeyahay waa soo taxriiriyey ilaa dhowr kitaab baan ka soo taxriiriyey siyaabo kale in dad ku fasiraan waa suuragal allaha samada iyo ardada abuuray samada biyaha ka soo dejiyey oo beerahan quruxda badan bixiyey oo idaa geedkiisa soo dhalin karteen miyaa la caabudi mase waxaanay caabudayaan baa la caabudi labadaa ka war way caddahay arrintu way caddahay aman axad khalaqa samooyinka abuuray walarda ardada waanzala ka soo dejiyey lakum idinka dartiin min asamaai samada maan biyo ka soo dejiyey oo fa ambatnaa aan soo dhalinay bihi bilmaai biyihii sababtooda xadaa'iqa beero daata bahjatin quruxu saaxiiba beertu markay baxda sooma qurux badna maa kaana uma sugna lakum idinka an tumbituu inaad soo dhalisaan shajaraha geedeeda yucbadu ma ilaahaasa la caabudi mise keyrkii ilaahun ma ilaah baa maca allaahi alle maciise oho facala daalika sidaa yeelay may bal allah ilaah kale maciise maehe hum iyagaa qowma qowm yacdiluuna alla wax barbardhiga isu dheelitir baa layidhaha waxbay barbardhigayaan aman axad jacala alarda dhulka ka yeelay qaraaran tii sugan oon dhaqdhaqaaq lahayn oon dadka la dhaqdhaqaaqaynin oon la gilgilanaynin wajacala yeelay khilaalahaa dhexdeeda anhaaran waadiyaal biyo macaan dhexdeeda mariyey kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn wajacala lahaa u yeelay rawaasiya buura ad adag oo ku qodqotomiyey si ayna u dhaqdhaqaaqin wajacala yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdood xaajizan maanic badda khadaadh iyo badda macaan miyaa yucbadu la caabudi ma ilaahaasaa la caabudi allahaasaa la caabudi mase keyrkii baa la caabudi ilaahun ma ilaah baa macallaahi alam ciise aho facala daalika sidaa yeelay bal alla kale oo sidaa yeelay ma jira agarhum kood laa yaclamuuna waxba garan maaya allah wa watacaala wuxuu leeyahay allaha dhulka sugay oo dhaqdhaqaaq iyo gilgil iyo leexleexasho u diiday tugag dhaadheeroo biyo iyo laaga midhana inoo mariyey oo wada biyo macaan oo webiyaal midha saa inoogu dhex mariyey oo buuro ad adag ku qodqotomiyey buurahan ku taagtaagan lianlaa tabiida min ahliha buurahan hadda aynu aragne taagan dhulka ilaa hoos bay u xushan yihiin dhulka way xushan yihiin oo labadii badood xijaab u yeelay badda khadhaadh iyo badda macaan waa kaan soo maray badda macaan waxay culimadu u badan tahay biyahan laagaha iyo togaga iyo kuwan weeye iyo badda khadhaadh xaajiska u yeelay ma ilaahaas ha la caabudi mase wax kale la caabudi ma alla alla maciiso sidaa yeelay oo kale wax kala sidaa yeelay maya wax kaloo sidaa yeelma amanaxa jacala alarda dhulka ka yeelay qaraaran tii sugan oon dhaqdhaqaaq lahayn wajacala yeelay khilaalahaa dhexdeeda anhaaran waadiyaal ku yar iyo ku weyno sidaa u durduraya wajacala lahaa u yeelay rawaasiya buuro ad adag oo waaweyn oo ku qotomiyey wajacala yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdooda badda macaan iyo badda khadhaar xaajidan xijaab yeelay oynu isku darsamaynin miyaa yucbadu la caabudi mise keyrkii baa la caabudi inagaa lainoo soo bandhigay way iska caddahay xaaladdu allaha sidan yeelay baa la caabudaya ilaahun ma ilaah baa maca allaahi alla maciiso facala daalika sidaa yeelay bal alla sidaa yeeloon alla ahayni ma jire agsaruhum badankood laa yaclamuuna waxba garan maaya dad badanoon wax garanaynin baa jira marka waxgaradku qofkii qalbigiisu furan yahay waxbuu garan haddii wax laguu sheego ha kula boodin ha diidin durbana ha raacin waxani wuxuu yahay markaad ogaato ama diida ama raac wey amman axad yujiibu lmudara qofka dhibaataysan ajiiba idaa dacaahu markuu baryo wayakrifu suuca dhibkana fayda xumaanta fayda wayajcalukum idinka yeelay bani aadamow khulafaa alardi dhulka kuwii ku hadhay markii ummadihii hore baaba-een miyaa yucbadu la caabudi mise keyrkii baa la caabudi keyrka lama caabuday ka sidan yeelay baa la ilaahuma ilaah baa macallaahi alla maciiso facala daalika sidaa yeelay maya qaliilan in yar maa oo aada u yar yaa tadakaruuna waan toomaysaa allah qofka baahan ee dhibaatadu hayso markuu baryo ajiiba allaha dhibka fayda markuu dhibku yimaado allaha ardada idinku baaqi yeelo idinku reebo ummado hore ardada ka tegay idinka idinku abuuray dhulka ma ilaahaasaad yaa la caabudi mase wax kale ilaahaasaad la caabudi alla keyrki miyaa la caabudi may aada baad u waantoon yartihiin wey nin baa dadkii hore culimadii hore islaamka qarniyadii hore qiyaastaa saddex boqoloo sano meelaha hijradu markay ahayd yuu nin culimaa u yimid oo wuxuu yihi dhibba ay haystee iyo alla bari adigaaba dhibku haystaa maad alla baridi duuli ka dhibku haystaa la ajiibi adigu maad alla baryati duuli adaaba dhibkii ku ducadiisu markay khaalis tahay allah subxaana watacaala wuu aqbali laakiin ducadu saddex siyood wey waxaad alla toos uga barid inuu kuga aqbalo iyo wax kaad fiican inuu kuga aqbalo ayaa dhibaato kugu soo fool lahayd inuu kaa xijaabo intaba waa suuragal wey laakiin kolley ducadii waa la aqbali xataa gaaladu markay ikhlaas la yimaadaan waa la aqbali markay badda galaan ee baddu ku kacdo waxay dhihi wixii kaloo dhan daayo alla aan barino ilaah kusoo nabadgelinayo waa ikhlaas khilaasku waa cajiib wey keligii alla markaad barido gaalku xataa ajiibi keligii markuu alla bari aman axad yujiibu ajiiba almudara ka dhibaataysan idaa dacaahu markuu baryo wayashifu ka fayda asua xumaanta iyo dhibka ka fayda wayajcalukum idinkana idinka yeelay qoladii nabiga la joogtay buu hadda hadal kuu socdaa inaguna waan soo gelaynaa khulafaa alardi dhulka kuwii ku khaliif noqday oo ku soo hadhay markii ummadihii hore la halaagay miyaa yucbadu la caabudi mise keyrkiibaa la caabudi allah sidan yeelay in la caabudo wey ilahma ilaah baa macalahi lamaciiso facala daalika sidaa yeelay maya qaliilan in yaro maa aada u yar yaa tadakaruun waantoomaysaan si kasta haddii la idinla hadlo waantoonkiinu wuu yaryahay makaa la joogaa marka sidan la leeyahay amanaxadi hadiikum idin hanuuniyey fii dulumaati lbari waalbaxri bariga iyo baxda mugdiyaalkooda waman axad yursilu riyaaxa dabaylaha diray bushran xaalo ay bishaareynayaan bayna yaday raxmatihi raxmadiisa horteeda oo roobka ah miyaa yucbadu la caabudi mase keyrkii baa la caabudi a ilaahun ma ilaah baa oo macallaahi ah yaa facala daalika sidaa yeelay allah wuxuu leeyahay axadka dulumaati lbari walbaxri idan hanuuniye bariga dulumaadkiisu waxaa weeye habeenba ha ahaatee dulumaadka barigu waxaa weeye wado iyo buur aad dhowrato midna male markaas waad socotaa waxaa weeye xidigahii waxbaad isticmaali ilaahay baa ku hanuuninaya iyo dabaysha dhinacay ka haysa baxriguna markaad doonta lagu jiro habeenimo tahay weli bad ma fuulin anugu markay habaabaan waxyaabo badan bay iyo calaamo ka dhiganayaan ilaahay u calaamaynaya oy ku hanuunayaan ilaaha sidaa yeelay oo dabayshana diray dabaysha roobkay hogaamin roobka mid baa kicino dhulka ka xaaqi wixii e, jeermis ahaa midna daruurihii bay kicin midi dabaday ka kaxayn midi way hor socon waa midda quruxda badan udgoon markaynu e, roobku halkaasoo kale ka soo muuqdo ilaaha sidaa yeelay miyaa la cabudaa soo in la cabuda maaha ilaahasaa la cabudaya hadal kama joogataa wax sidan yeelay oo yeeli karoon alla ahayna ma jiro amana xad yahdiikum idin hanuuniyey fii dulmaati lbari badriga mugdiyaalkiisii walbaxri badda mugdiyaalkeeda oo markaad badda maraysaanoo habeenku mugdiyahood habowdaan calaamooyin aad isticmaashaan idin yeelay badriga markaad joogtaan calaamooyin aad isticmaashaan idiin yeelay hadda dhulka buuraha iyo laagaha iyo leh lagu habaabi maayo meel ciidaho xaggaa layidhaha banaan iyo eelofata layidhaah buur ma leh laag ma leh meel taagan ma leh waa geed miidhan waa hawd marka waxaa lagu socdaa iyada geed kaa fogoo quraca yaad yaad calaamaysan kaasaad ku hagaagi oo meeshaad ku socotay geedk laba geeday isku xigta isku dhinac ka ban ba iswada habaabin isku dhinac labada geed haddaad ka marto midna dhinacaad ka mid kii markaad joogtaad haddana ku kala tilmaansan saasaa lagu mara allah subxaana wa tacaala waa wuxuu inugu hanuuniyey taasi aman axad yadiikum fii dulumaati lbari waalbaxri idinku hanuuniyey dulumaadka bariga iyo baxriga waman axad yursulu riyaaxa dabaylaha diray bushran xaalay bishaaraynayaan bayna yaday raxmati raxmadiisa horteed oo dabaysha udgoon markay soo baxdo roob bay hor socotaa miyaa yucbadu la caabudi mise kayrkii baa la caabudi maya isagaa la caabudi wey ilaahun ma ilaah baa macallaahi alla maciisa ah oo facala daalika sidaa yeelay maya tacaala allaahu alla wuu ka sarreeyaa camaa shaygii yashrikuuna bihi ay u sharig yeelayaan oo la wadaajinayaan hada ilaah marka la yidhaah oo ilaah lala wadaajiyo waa kaan in badan sheegnay shaygii cibaado alla leeyahay aad siiso walow magac ilaahba yaadan u isticmaali magac kastoo isticmaalo waa ilaahaad caabuday ogow masaladaa iska jir shay kasta oo cibaado alla leeyahay aada siiso magac ilaahba ha u isticmaali magac kale u isticmaale waa ilaah baad aada caabuday wey iska ilaali midda insha allah aman axad yabda-u bilaabay alkhalqa abuurka bilaabay uma yuciiduhu mar kale soo celin doona waman axad yarzuqukum idinka arsaaqay min asamaai samad oo roob idinka keenay waalardi dhulka idinka arsaaqoo nabad idinka soo dhaliye miyaa yucbadu la caabudi base keyrkii baa la caabudi ay ilaahun ma ilaah baa macallaahi alla maciise oho facala daalika sidaa yeela qul waxaad ku tidhaah baa layidhi haatuu ballan kaalay buraanikum xujadiina waxyaabahan aad caabudaysaan bal daliilu keena in kuntum hadaatii saadiqiina kuwa rujeega oo kuwanina waxtari dakurja cal daliilkeena masaladaasu masalo weyn buu inagu baraarujino waa kaan ku celcelinnin hadduu wax kuula yimaado gaar ahaan caqiidada waxa axkaamta iyo furuucda iyo waxan iyo dhaqanka dhexdiisa kii kugu dhaama ood isleedahay wuu kugu dhaamaa waad ka qaadan laakiin caqiide markay noqoto warbaldee daliiliisa waxa aad sheegayso daliil ukeen baad leedahay daliil-aan ha raaci haye raaxa noqonin xagga caqiidada haye raaxa noqonin marka alle wuxuu leeyahay aadka abuurka bilaabay ee mar kalena soo celin doona bilmater dadku markuu dhinto mar kale soo celin doona axadka idin arsaaqay oo samada idinka arsaaqoo madarka idinka soo dejiyey ardada idinka arsaaqoo nabaadka idinka soo dhaliyey miyaa la caabudi base wax kale la caabudi may kaasaa la caabudi aman axad yabda-u abuurka bilaabay uma yuciidu hadana soo celin doona waman axad yarzuqukum idin arsaaqay min asamaai samada oo madar idinka keenay waalardi miyaa yucbadu la caabudu mase keyrkii kaasaa la caabudu ay ilaahun ma ilaah maca allahi alla maciisa facala daalika sidaa yeelay maya qul waxaad ku tidhaa haatuu la kaalay burhaanakum xujadiinni keena waxaan aad caabudaysaan daliilu keena in kuntum saadiqiin haddaad run sheegeysaan qul waxaad ku tidhaa baa nabiylahi maxamed laa yaclamu ma oga man fi samaawaati samada waxa ku sugnay waalardi alkeyba qeybka ma oga ila allaahu alla mooye wamaa yashcuruuna dadku ma ayaana waktiga yubcasuuna lasoo bixinayo dadku kama warhayaan man fi samaawaati waalarduda alla soo geli maayo isnaha muqadic baa waxa khalqi ahee samada jooga ee malaa'igtu ka tahay iyo waxa khalqi ahe ardada joogay qeybka ma oga axad keliya og ma jiro laakiin allah qeybka wuu ogyahay caaisha waxay tidhi radia allaahu lafdiga muxamed bay isticmaashay ninkii idin yidhaahda muxamed beri waxa dhici buu ogyahay ninkii idin yidhaahda alla wa ku been abuurtay buui caaishaa sidaa tii lafdiga maxamed bay weliba isticmaashay muxamed waxa beri dhici buu ogyahay ninkii idin yidhaahda allah wa ku been abuurtay bay soo hordhigtay marka macnaha waxaan ka wadnaa nabiyullaahi maxamed qaybka uu ogyahay waa qaybka alla ogeysiiyey isagu tiso si toosa qaybka uma ogaan karin wixii alla ogeysiiye oo qayb ho fara badan de isaga iyo naartii iyo sifadoodii iyo samada iyo wax walba wax badan baa la ogeysiiyo ayba laakiin isagu si toosa qaybka uma ogaan karo ee allahba qayb fara badan oo la koobi karin waa la ogeysiy qur-aanka laftiisa ayba oo nabiga la ogeysiiye caleyhi salaatu wasalaam nin baa waxaa l xajaaj binu yuusuf ninkii dilka badnaaye dowladii reer bani umaya wasiirkii gaashaandhiga u ahaa yaa nin xidigiyo faalka yaqaan yaa u yimid intuu xidhay oo dhagxaan uu tiriyey uu gacanta ku qabtay dhagxaantaa sheeg ninkii faaliyaha dhagxaantii wuu sheegay haddana dhagxaan uuna tirinin yuu yidhi sheeg intay yihiin wuu gara ninkii wuxuu yidhi wa yahow waxaan umalaynaa dhagxaantan aad haysa aadan adigu tiradeeda garani ha waa sidaasu yidhi maxay ku kala duwan yihiin buu yidhi taa ka baxday buu taa aad tirisay qeybkiibay ka baxday buu cid waliba ogaan kartaa tanuse waa qeyb buu lama ogaan karo marka waa cajiib wey allah wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaa laa yaclamu ma oga man fi samaawaati samada waxa ku sugan waalardi alkeyba ma oga ilaa laakina allahu baa og isnaa muqadic baa laydhaha isnaa muqadic waxaa layidhaha ismiga ilaa ka dambeeya waxa hore ma gelin ma soo gelin qaama alqowmu ilaa zaydun zaydkaasi qoomka wuu soo galay laakin allah man fi samaawaati waman fi lardi ma soo gelin marka isnaa muqadic baa layidhaha wamaa yashcuruuna mana oga dadku khalqigu ayaana waktiga yubcasuuna lasoo bixin doono bal idaaraka balidaaraka cilmigoodiima wuxuu gaadhay filaakhirati ma aakhiru cilmigoodii gaadhay waa kuwa ku murmaye bale hum iyagu fii shakin shaki bay kaga sugan yihiin minhaa aakhira bal hum iyagu minhaa aakhira camuuna way ka indala yihiin waxyaabo badan baa halkaa lagu fasiraa sidaa aanidhibaa ugu roon intii kitaabee soo eegay qolyaa waxay dh idaaraka cilmuhum cilmigoodu aakhiru bislaanaya aakhiro wuu gaadhayo markay aakhiro tagaan bay ogaanaya qaar baa oo cilmigooda akhiro wuuba gaadho markay tagaan bay ogaanayaan siyaabo badan baa lagu sar sidan anigoo aan leeahay yaa u taxriifsan beli daaraka markay murmayaan uy leeyihiin aakhira way jirtaayo ma jirin ma akhiray ka warhayaan wey may halmaansanyihin kama warhayaan cilmigooda ma akhiro u maxay ugu murmayaan oy isugu wuu gaadhi way jirtaa iyo ma jirti iyo waxaas maxay u murmayaan maba ogaba aakhira waxay tahay wey beli daaraka ma wuxuu gaadhi cilmuhum cilmigoodii filaakhirati aakhire miyuu gaadhay cilmigoodii ma gaadhay bal hum iyagu fii shakin shaki bay kaga sugan yihiin minhaa aakhire xaggeeda bal hum iyagu minhaa aakhire xaggeeda camuun way kain dhalaan yihiin marka sidaa aan ku fasiray inay tahay waxaad ku garan shaki bay kaga sugan yihiin baa le aakhire cilmigoodu ma gaadhay wa qaala aladiina kafaruu marka aakhiro cilmigoodu sidan dee waynu rumaysana waxa lainoo sheegay baynu sheegay wax ka baxsan kama faallayn karna aakhiro waqaala ladiina kuwi kafaruu gaaloobay idaa kunaa ma markaan ahaano turaaban caro iyo wa abaaunaa abbayowgana caro ay noqdaan ayna anaga lamukhrajuuna mana la soo bixin laqad ucidnaa waana loo ballanqaadi jira waana loo yabahi jira hadaaka naxnu anaga wa abaaunaa wax dhacayna maana min qabla hor weliga iyaba waa naloo sheegi jiray wax dhacayna ma hayna in haadaa maa haadaakani ma aha ilaa asaadiiru lawaliina kuwii hore sheeka baraleydoodii mooye waxay yidhaahdeen annaga iyo aabbayowga iyo markaan caro noqono miyaana la soo bixin weligii iyaba anagoo yar yaraa ah waxa naloo sheegi jira wax dhacana weli ma hayno wax la soo bixiy wax qiyaamo oo dhici weli ma hayno waxan waa sheeka baraleyna taasu waa caqilxumo wey waxyaabaha jirayna garan keliya hadday samada yaa abuuray isweydiin lahaayeen samada ya abuuray hadday isweydiin lahayen intaa keliya nin kitaab qisatu taa'ibiin la yidhaha halkaa nin baan ka soo qaadaya yaa nin baadari ah oo qaysa yaa gabadh xalay dembi samaysay intuu kursulqufraanka ku fadhiisay buu u dembi dhaafay waa kuu dembi dhaafay buui ninkii wuxuu isweydiiyey caaqil buu ahaay warsolaadi yaa kuu dembi dhaafay haddaad dembi dhaafto qayskii ka sarreeyey buu u tegey wuxuu hi waryaa ii dembi dhaafi aniga hebel baa kuu dembi dhaafi buui oo isaga yaa u dembi dhaafi walisma weydiini waxaa halkiibuu ninkii ku maslay ninkii halkiibuu ku maslay macnaha waxaan ka wadnaa qofku hadduu waxa jira ee hortiisa ka fikiro waxba ka xubaan maaya markay leeyihiin miyaa nala soo celin karaa samada keliya ardada yaa abuuray kelima isweydiiyaan waqaala aladiina kuwii waxay dhaheen kafaruu gaaloobay idaa kunaa markaan ahno turaaban caro wa abaauna abbayowgana ay caro noqdaan aynaa anaga lamukhrajuuna ma nala soo bixin laqad ucidnaa waa naloo ballan qaaday waa naloo yaboohay haadaa waxaan la sheegayo soo bixinta ah naxnu anagii aabaauna abayowgayo min qablu hor baa naloogu ballan qaaday wax dhacana mahayna wey in haadaa maa haadaakani ma aha ilaa asaadiiru awaliina kuwii hore sheeka baralaydoodii mooye allah wuxuu leeyahay qul waxaad ku taha siiruu socda fil ardi ardada bal socda oo qalbigiinana ku fikira oo taariikhdii dib u dhuuxa lugahana ka socda fanduru eega kayfa sidii kaana ahaaday caaqibatu lmujrimiina dembiilayaasha cidhibtoodu say qolada reer qureeshada markaa qur-aan kusoo degayey sham iyo yeman yaa hareerahooda oo ummado dhan lagu halaagay yeman ummado dhan baa lagu halaagay oo sham ummado dhan lagu halaagay faris ummado badan baa lagu halaagay war taariikhda did u raacdaan oo taariikhda akrisataan lugahana ka socotaan bal dadkii hore sida loo galay soo eega sidaasaa l haddaad dadkii hore sida loo galay aragto waxa wey waad ku cibro qaadan wey waxbaa cilmibaa kuu kordhi wey ood fahmi wey qul waxaa tidhaah siiruu socda filardi ardada socda taariikh ahaan iyo lugo ahaanba u socda oo fanduru eega kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiina dembiilayaasha cidhibtooda say noqotay bal eega nabiyulaahi maxamed aada buu uga walbahaari jiray dadkan rumaynla oo diidan oo ka soo horjeeda allah subxaanau watacaala nabiyulaahi maxamed baa loo sheegayaa inuuna waxba walbahaarin walaa taczam ha murugoonin calayhim calaa kidbihim beenintooda ha ka murugooni walaa takuuna ahaani fii dayqin cidhiidhi ha ahaani mimaa kii aad ka cidhiidhantaha yamkuruuna ay khayaano samaynayaan waxaan ay samaynayaan qalbigaagu yuna cidhiidhi noqon qalbigaaga fur wax murugihina yayna kaa gelin dembigan iyo beenintan ay ku beeniyeen dacwadaadu way hirgeli doontaa wey ajriga unbaa kuu way hirgeli marka ugu dambaysana iyadaa la isugu iman waxba ha walbahaarin baa nabiga lagu yidhi meelaha qaarkood waa kii layidhi naftaada ha lacalaka baaqicu nafsaka alla yakuunu muminiin waa ka meelaha qaarkood layi marka nabigu dee aad buu uga walbahaari jiray dadkan uu ka dhashay ee loo diray ee haddana ka soo horjeeda ee inay dilaan ba raba nabigu aad buu uga hormaan jiray walidaalika inaguna ninka daaciga ah waa inuuna cidna ka baqin walbahaarka waa inuu iska ilaaliya waa inuu nashiid noqdaa ninka daacigiioo dadka wax u sheega alxamdu lilahi rabbi inagu hadda dadkeenna dadkeena boqol kiiba boqol muslim baynu nahay waa runtaasi marka dad badan wax ka khaldan yihiin way jiraan dadkaana waan ka sii doona insha allahu tacaala allah wuxuu nabigiisa ku yidhi walaa taxzan ha murugoon calayhim calalkufaari gaalada ha u murugoonin ku beenisay walaa takun ha ahaanin fii dayqin cidhiidhi ha ahaanin mimaa kii aad ka cidhiidanta yamkuruuna ay khiyaanaynayaanoo samaynayaan wayaquuluuna haddana mar kale wayaquuluuna waxay dhihi mataa hada alwacdu ballanqaadkaasi waa goorma in kuntum saadiqiina haddaad run sheegeysaan qiyaamada aad sheegeysaan waa goorma qul waxaad ku tidhaa casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay radifa lakum kii idinku soo dhowa idin dul saaran bacduladii kii qaarkii tastacjiluuna aada dadejaysateen waxay yidhaahdeen war wacdigan iyo ciqaabtan iyo cadaabkan iyo waxaanaad sheegeysaan haddaad run sheegeysaan waa goorma idin dul saaran yahay waxba laga yaaba inuu idindul saarany radfiga waxaa la yidhaha labada shee sidaa isu dul saareen isu dhow waa isfangashantiin baa idinku dhow yahay marka inta badan dee qur-aanka iyo xadiidka iyo qiyaamada waa la dhoweeyaa qiyaamadu way dhowdahay cadaabka laftiisu adduunka laftiisu kusoo bixi doona wuu dhow yahay qoladii cadaab mudata adduunka inuu ugu yimaado yaa suuragala wayaquuluuna waxay dhihi goorma weeye haadal wacdu ballanqaadkan iyo cadaabkan aad sheegeysaan kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan qul waxaa tidhaa casaa an yakuuna inuu yahay baaba laga yaabaa radifan lakum kii idin dul saaran oo idinku dhow bacduladii kii qaarkii tastacjiluuna aad dadejisateen cadaabkaad lahaydeen allow nagu rid inuu haddaba idin dul saaran yahay baa laga yaaba marka waxay culimmadu leeyihiin qoladii carabta ahayd maalintii beder bay cadaab dhadhamiyeen beder laga bilaabana dib dambe gaaladu waxaa qiimad uma yeelanin way sii baaba'ayeen markay beder dhacday sanadkii labaad baa hijira sanadkii saddexaad yaa uxud hadana dhacday intay soo duuleen laakiin godka la qodaye saxaabadu dhibaatada badani gaadhay laakiin ilaahay u farajaday sanadkii shanaadna axzaab bay ahayd sanadkii shanaad soo duuleen sanadkii shanaad bay ahayd axzaab waa kii dabaysha alle ku kiciyey axzaab kadib ma soo duulinba gaal dambe oo soo duula sanadkii shanaad maba la aragba intii uu nabigu joogay allah wuxuu leeyahay waina rabbaka rabbigaa nabiyulaahi maxamedow laduu fadlin fadli ku saaxiiba wey calanaasi dadka markuuna ciqaabta usoo dadejinin walaakina agarahumba dadkood laa yashkuruuna ku shugri mahayaan nicmada allah subxaanau watacaala fadliga uu dadka siiyey aada buu u wen yahay maxaa yeelay iyagoo dembiilayaala oo ciqaabtii mutaguna allah subxaana watacaala usoo dadejinin oo ka dib dhigay oo fursad baa la siiyey si ay u tooba keenaan oo soo noqdaan fursad baa la siiyey laakiin ku shukri maaya ilaahay ciqaabtaa uu ka celiyey ku shukri maaya wa ina rabbaka rabbigaa laduu fadli fadli ku saaxiibo wey naasi dadka walaakina agarahum badankood laa yashkuruuna kuma shukriyaan waina rabbaka rabbigaa nabiyulaahi maxamed o la yaclamu wuxuu ogyahay maa tukinu waxay qarin suduuruhum qalbiyaalkoodu sadrigu luq ahaan waa laabta laakiin qalbigaa hadda loo jeedaa min tacbiiri maxalli wa iraadati lxaali waxay balaaqadu yidhaahdeen wey qalbigoodu waxay qareen allah baa iyo wamaa yuclinuuna waxay daahirinayaan intaba allah baa ka waray qalbiga waxa ku jira qalbiga waxa ku jira iyo waxa daahirka ah labadaba allah baa og subxaanahu wa tacaala wey wa rabbuka rabbigaa wa ina rabbaka rabbigaa la yaclam wuxuu og yahay maa tukinu waxay qareensu wa ina rabbaka rabbigaa maa tukinu waxay qareen suduuruhum qalbiyaalkoodu waa yuclinuun waxay daahiranayaan wamaa min kaa'ibati wax maqani ma jiro fii samaa'i samada ku maqan walardi ilaa ujilasa fii kitaabi kitaabbu ku sugan yahay mubiinin oo cad maxfuudka wax kasta oo jira oo ama samada ama ardada jira maxfuudku ku qoranya haddana alla subxaana watacaala wuu ogyahay cilmigiisa shay walba suu yahay buu ogyahay haddana wuu qoran yahay wixii waa wax qorano malaa'igtu meelahaasay meelahaasay eybka kasoo ogaan loo maxuudka iyo ila iyagu loo la degan yihiin meelahaasay kasoo ogaanayaan wey alla subxaana watacaala wuu u sakhiray sidaa wamaa min khaa'ibatin ta la geliyey waa si ay caam u noqoto shay kasta oo maqani ma jira wey wamaa min khaa'ibatin wax maqani ma fi samaa'i samada ku maqan waalardi ardada ku maqan ilaa uu jirata fii kitaabi kitaabbu ku qoran yahay mubiinin cado waadixon khalad lahayn waa loo in hada alqur'aana qur'aankan kariimka ah ee adiga lagu waxyooday yaqusu wuxuu u qisoon oo u cadayn calaa bani israaiil reer bani israaiil agaradii kii badankii hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna isku khilaafeen qur'aankan kariimka ahi reer bani israaiil waxay isku khilaafeen buu caddayn waxyaabo badan oo isku khilaafeen buu caddaynaya bilmatel nabi ciise oo kale yahuudi waxay yidhaaheen waa ilmo xun dhaheen meel buu ka dhashay ee nasaarana waxay yidhahiin ilaah bay ka dhigeen qur-aan kaa caddeeyey inuu nabi ciise addoon muminaho alla leeyahay oo gabadh dhowrsooni dhashay qur-aan ka caddeey waxyaabo badanoo noocaasa yu qur-aanku kala cadaynaya hadday wax garanaya ina hada qur'aana qur-aankani yaqusu wuxuu u qisoon qisada waa taqaanaa waa war ala bani israiil reer bani israiil agsar aladii kii badankii hum iyagu fiihi ikhtalifaa isku khilaafeen wainahu qur-aankuna lahudan hanuun wey iyo waraxmatun raxmad lilmuminiina bu u yahay dadka kale laftiisa raxmad buu u ahaan lahaay de markay diideen ciqaab buu ku yahay khasaaru ku yahay iyaga wainahu qur-aanku lahudan hanuu weeye waraxmatun lilmuminiina dadka muminiinta alla subxana wataala